bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجمعين أma bعdu qala الإmam أbu cabdالlahi الbخariي raximh اllah taعalى وqala bعضhm إna أkثra mغاliط الناsi min hadiه الأwجه إda id lam ycrifuu الmajaaza min التaxqiiqi wla الficla min الmafcuuli wla الwaصfa min الصfaةi wlam yacrifu اlkadiba lima saara kadiba wala sidqa lima saara sidqa waxaan soo haynay kitaabkii khalqu afcaali اlcibaad lilimaami اlbukhaariyi raximah اllahu tacaala wuxuu ka soo hadlayey masaa-ishii ku saabsanayd ficilka iyo mafcuulka qiraa'ada iyo maqru'a tilaawada iyo almatluwu masaa-ishaasuu ku jiray dhinacyo badan oo naqli ahna waa nagaga soo tusay adilo naqli ah ayuu keenay halkan wuxuu ka hadlayaa waxyaabaha sababay in labadaa arrimood ama yacni ficilka iyo mafcuulka ama qiraa'ada iyo maqru'a laysku khaldo wuxuu leeyahay wa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen ina akhara maqaaliiqi innaasi dadka gafafyaalkooda badankiisa min haadihi اlwjuhi awjuhdan waaye idaa lam yacrifuu haddii aynan garanin almajaaza majaaz min ataxqiiqi xaqiiqada haddaynan ka garanin wala alficla ficilkii haddaynan aqoonsanin min almafcuuli aynan ka garanin wala alwasfa wasfigiina aynan garanin min asifati wala alwasfa wasfiga waxaa laga wadaa tilmaamidda alwasfu macnaheeda tilmaamidda haddii aynan ka garin garanin min asifati tilmaanta marka tilmaamidda iyo tilmaanta labay kala yihiin tilmaamiddu waa ficilka addoonka aduu marka aada leedahay hebel tilmaantiisu waa sidaas oo sidaas waa dheer yahay waa gaaban yahay adiga waa wasfi waay waxa aada samaynaysa tilmaamid dheeraanta iyo gaabniduna waxaa weeyaan waa sifadii waa tilmaantii aad bixinaysay ayb marka wala lwasfa min asifati aynan ka garanin walam yacrifuu lkadiba beentiina aynan ka aqoonsanin lima saara kadiban maxay been ku noqotay wala sidqa runtuna lima saara sidqan maxay run ku noqotay inaynan garanaynin meeshanna marka wuxuu ka wadaa halka hadal ayaa marna wuxuu noqonayaa run marna been noqonaya hadalku marka inuu run noqdo ama uu been noqdo waa wax macnaha u laabanayo shay macnaha u laabanaya isagaa sheegi doono weeyaan waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdid maanta hebel waa joogaa hebel waa joogaa haddii uu joogo run run waayo haddii uunan jooginna waa been hadda ogow waxa aad leedahay waa run iyo waa been marka hadalka laga fiiriya waa isku hal hadal ninkii cali ahaa waa joogaa waay ayaa marna been noqonaysa marna run noqonayso maxaa marka been ka dhigaya runna ka dhigaya macnaha ka dhigaya haddii uu joogana waa run hadduunan jooginna hadalkaas waa been ayb waxyaabahan oo dhan marka waxyaaba waaweyn buu kala dan leeyahay qaala abu cabdillaahi imaamu lbukhaari wuxuu yidhi fa faamaa bayaanu lmajaazi majaaska caddayntiisa min ataxqiiqi laga caddeeyo xaqiiqada fa mithlu qowli nabiyi sala allahu calayhi wasalama nebiga qowlkiisoo kale waaye lilfarasi faraskii uu ka yidhi wajadtuhu baxran madiina argagaxi waxbaa lasoo sheegay nebiga faras abuu dalxa lahaa buu qaatay meeshii ay ka soo yeertay argagaxa ayuu faraskii ku aaday waxba ma soo arkin waa soo laabtay markaasuu wuxuu yidhi waxba ma aanan arkin wa inii wajadtuhu baxran faraskan laakiin waxaan arkay baxar inuu yahay bad marka wa inii wajadtuhu baxran waa majaaz ayb wa huwa aladii yajuuzu fi maa bayna annaasi waana midka marka yacnii gudbayo dadka dhexdooda marka wainii wajadtuhu baxran markuu leeyahay de faraskii iyo baddii ee faraskaani baddan caadiga ah ma aha badda marka laga hadlaya xaqiiqadeedu waxay tahay biyahan faraha badan ee marka badweynta ah ee dadku ay yaqaanaan dihnigoodana usoo degdegaysa waay laakiin marka faras lagu tilmaamo baxar waayo la yidhaahdo waa mushaabaha ayaa jirta ma ahane isaga hadda biyo badan maaha ee faraskii iyo baddii baa laysku shabahay meesha laysaga shabahayana waxay noqon kartaa marka ama baddu yacni deeq badan iyo wax fara badan bay bixisaa faraskaanina faa'iido badan buu bixiyey waay sida badduba ay faa'iido badan u bixinayso ayb de majaaskuna marka calaaqadiisu waa waxaaday marka ay mushaabaha ay tahayna waa isticaara haddaynan mushaabaha ahaynna majaaz mursal waa tii la dhihi jiray marka wuxuu leeyahay wajadtuhu baxran oo kale waa majaaz ayb oo badi biyihii badnaa man macnahaas ayaa laga soo tallaabiyey iyada waxaa loo soo tallaabiyey faraskan sababka loogu tallaabiyeyna waxa ay tahay hanaha iyo waxa uu keenayo iyo yacni sida uu u bixinayo waxa laga rabo iyo faa'iidada uu keenayo ayb mararka qaarna qofka caalimka abaa ah waxaa la leeyahay waa baxr ibnu cabaas oo kale waxaa la leeyahay qaala albaxru albaxru marka maxay tahay sida dad cilmiga iyo waxa uu dadka siinayo badnaanteeda ayaa waxaa lagu shabahay badda waxa ay dadka siinayso badnaanteeda waay wa taxqiiquhu xaqiiqaduna an ana mashyahu xasanun ujeedka laga rabaa marka waxay tahay faraskan socodkiisa wanaagsan xaqiiqda meesha taallo inuu socodka wanaagsan yahay wa mithlu qowli lqaa'ili iyo qaa'ilka qowlkiisa oo kale cilmu llaahi ilaahay cilmigiisa macanaa waa nala jiraa wafiinaa dhexdeenna u ahaaday wa ana anigu fii cilmi cilmillaahi ilaahay cilmigiisa dhexdiisaan ahaaday inama almuraadu min dalika ulajeeddada laga rabaa waxay tahay an allaha yaclamunaa allaana og waay wahuwa taxqiiqu allaana og marka la yidhaha waa xaqiiqo iyada laakiin marka la yidhaha ina cilma allahi fiina oo kale waa nooc majaaz ah baa marka ku jiro wa mithlu qowli اlqaa'ili oo kale weeyaan annahru webiga yejri waa dureeraya waa socona waa ordaya wa macnaahu ujeedkuna waxaa weeyaan ana almaaa yejri waxa ordaya waa biyaha ayb wa huwa taxqiiqu wa ashbaahuhu fi lugaati kaiir waxyaabaha la midka ahe luqaadku aad bay ugu badan yihiin marka majaasku luqadana carabigana waa ku jiraa qur-aanka iyo sunnadana waa ku jiraa sida loo badan yahay kastoo khilaaf uu jiro haddana marka xaqiiqadii iyo majaaskii in warku u qeybsamo bukhaari waa tilmaamaya qala xadaanaa aadamu qala xadaanaa shucbatu can qataadata qaala samictu anas bna maliki qaala kaana fazcun bilmadiinati madiine argagax ayaa ahaa fastacaara nabiyu sal ly slama nebigu wuxuu caariyaystay ou caariye qaatay farasan faras min abi طalxata buu ka caariyaystay yuqaalu lahu la yidhaahdo almanduub farakiba waa fuulay falamaa rajaca qaala wuxuu yidhi maa ra'aynaa min shayin waxba ma aanan arkin wain wajadnaahu labaxran faraskan waxaan ka aragnay bad inuu yahay baxar inuu yahay waa majaaz qala xadaanaa musadadu qala xadaanaa yaxya can shucbata qala xadaanii qataadatu can anasi can الnabiy sal ly slam bihada warawaahu gundaru wbnu اlmubaarak wcamru bnu marzuuq can shucbata qala xadaanaa musadadu qala xadaanii abu mucaawiyata can اlacmash can abi sufyaana can jaabir bni cabdillaahi can الnabiy sal ly slama salawaat اlhamsu salaadaha shanta ah ka nahrin webi oo kale waay cadbin macaan yajri calaa baabi axadikum midkiin ayridiisa ku ordayo yaqtasilu min fiihi ku qubaysanayo kula yowmin maalin kasta hamsa maraatin shan jeer famaa yabqa min addarani shay-un daranka wasaqda waxba ka baaqi ahaan maayo wacan abi sufyaana can cubayd bni cumayrin can nabiy sal l slam milahu marka wain wajadnaahu la baxran xadiidka hore waaye webiga mihaalkiisiina xadiidkaana u keenay ayb qaala abu cabdillaahi wa ama alficlu min almafcuuli ficil iyo mafcuul farqiga u dhaxeeya falficlu ficilka inamaa huwa isagu waxaa weeyaan ixdaahu shayi shayga in la soo derisiiyo oo lala imaado waalmafcuulu mafcuulka kan la samaynayana huwa alxadathu waa shaygan soo cusboonaanaya imaanayo liqowlihi تعالى alla qowlkiisa khalaqa asamaawaati waalarda fasamaawaatu waalardu samaawaadkii iyo dhulkii mafcuuluhu waay waa wixii la sameeyey waay wa kullu shayin shay kastoo siwallaahi alla ka soo haray bisifaatihi yacni maca sifaatihi yacni alle sifaadkii alle iyo sifaadkiisa lala qabo wixii ka fa huwa mafcuulun waa shay la sameeyey waay waa makhluuq macnaha mafcuul fa takhliiqu samaawaati samaawaadka abuuritaankooda ficluhu waa ilaahay ficilkiisa waay liannahu maxaa yeele laa yumkinu suuragal ma aha an taquuma samaa-un binafsihaa sama inay nafsadeeda u istaagto min gayri ficli lfaacili faacil samayntiisa la-aanteed wa inamaa tunsabu asamaau ilayhi samada allah loo nisbeeya lixaali ficlihi maxaa samada ilaahay loogu tiirinyaa loogu tiiriyaa oo loo dhahayaa rabu samaawaati iyo samaawaadka rabbigooda iyo ilaahay cirkiisa iyo dhulkiisa iyo maxaa loo leeyahay lixaali ficlihi samaynta uu sameeyey waay maadaama isaga uu sameeyey waayahay fa ficluhu alla ficilkiisa min rubuubiyatihi rubuubiyadiisay ka mid tahay xaysu yaquulu kun fayakuunu kun ayuu dhahayaa ahaw fayakuunu shaygii waa samaysmaya waa ahaanaya wa kun minhu xaggiisa ka ahaatay sifatuhu waay kunta ilaahay xaggiisa ka ahaanaysa waa sifadiisa wa huwa isaguna yacnii kan oo mukawanka ahna almawsuufu bihi waa kan wa huwa isaguna dhe sifada dhe cafwan almawsuufu wa huwa allana almawsuufu bihi waa kan ku tilmaaman tilmaantaas lidaalika ugu tilmaaman wahuwa alleh almawsuufu bihi weeyaan kan ku sifaysan lidalika saa darteed ba ugu sifaysan yahay inuu isagu yidhi qaala wuxuu yidhi rabu الsamaawaati wa rabu اlashyaa wa qaala الnabiyu sal ly slam raba kuli shayin wamaliikahu yani hadalkan isku soo duubkiisu hadal muhiima waayo haddaan la fahminna abwaab badan bay gelaysaa oo hadda baabkan aan ku jirno mas'aladan waa gelaysaa qadarkana waa gelaysaa waana masaa-il uu gadaal ka sheegi doono dad badan ay ku dhumeen madmuunka mas'alada uu ka hadlaayana waxay tahay ficilka iyo mafcuulka in la kala garto ficilka waa shaygii in la sameeyo mafcuulkiina wixii samaysmay baa la yidhaahdaa mathalan ilaahay subxaanahu watacaala dhulka iyo cirka iyo ashyaada ayuu abuuray abuuritaanka ilaahay asaa iskale soo maha waa tilmaantiisa abuuritaanka waa tilmaantiisa waana midda uu yidhi takhliiqa uu ku tilmaamay wixii abuuritaankiisa sifadiisaas ku samaysmayna wixii sifadiisa ku samaysmay maxay noqonayaan marka waa mafcuul waa makhluuq samaawaadku marka ciraryaalo iyo dhul iyo dhulka waa makhluuq waa wixii la sameeyey mafcuulka ahaa khalqiga allana waa tilmaantiisa waa ilaahay sifatu lkhalqi isagaa iska leh marka sifadaa khalqigay wax ku samaysmaan ayaa makhluuqa uu ku samaysmaa haddii marka khalqi iyo makhluuq aad kala garan weyso waxba ma haysid mar sifadii iyo mawsuufkiina ma kala garanaysid qala xadaثna mxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qala xadaثna gundarun qala xadaثna shucbaة can yacla bni caطاء qala samictu cmra bna caasim anahu samica aba hurayrata ana aba bakrin qaala ya rasuula allah akhbirnii bishayin ii sheeg aquuluhu aan dhahayo idaa asbaxtu waidaa amsaytu qaala qul allahuma caalim alghaybi washahaada faطira asamaawaati waalardi raba kuli shayin wamaliikahu ashhadu an laa ilaha illaa anta acuudu bika min shari nafsii wamin shari shayطaani wa sharakihi ama wa shirkihi labada dabdi sax wa an aqtarifa calaa nafsii suu-an inaan nafsadeeda xumaan usoo jiido oo yacni aan u kasbado ow ajurahu ilaa muslimin amaan muslim usoo jiido qulhu idaa asbaxta waidaa amsayta waidaa akhadta madjacaka qala xadaanaa saciid bnu rabiic qala xadaanaa shucbatu fadakara alxadiida qala rawaahu mucaadu wabahzun can shucbata iyaguna way ka wariyeen qala xadaanaa cmr bnu cawn qala xadaanaa hushaym can yaclaa can camr bni caasim can abi hurayrata can الnabiy sal ly slm bihada raba kuli shayi wamalikahu qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa hushaymu bihada intaasna muxuu uga baxay alficlu wاlmafcuul inaad kala garato maala nisbada yani samaawo cirkan iyo dhulkan iyo bani aadamkan iyo koonkan alla muxuu ku leeyahay abuurista asaa iskale isaga abuuray abuuritaanka ilaahay ou abuuraaya marka sifo isaga uu leeyahay wixii sifadaas ku abuurmay oo ku samaysmayna waa mafcuul makhluuq ah baa min allahi tacaala ilaahay waa ka soocan yihiin kuwaas innaga hadda makhluuqaan nahay alla waa ka soocan nahay khalqiga alla laakiin isaga tilmaan u yahay soomaa khalqiga takhliiqa iyo abuuritaanka sifo ilaahay qaala abu cabdillaahi wakadalika sidaadaas oo kale tu'addaa jamiicu lugaati alkhalqi khalqiga luqaadkooda oo dhan sidaas ayaa loo gutaa min hayri ikhtilaafin baynahum iyagoon wax ikhtilaaf dhexaynin yacnii luqad kasta waa noocaan uu ku leeyahay oo luqad kasta way kala saaraysaa ficilka iyo mafcuulka oo haddaad tusaale had usoo qaadato adiga hadda haddaad wax farsamayso intaad wax isku dardarto aada wax isku dardarto ood wax dhisto ama aada wax samayso isku dardaridda iyo dhisitaanka adiga ficilkaaga waa tilmaan adiga aada leedahay waay aday kuu noqonayaan tilmaantaas aday kuu laabanaysaa wixii aada abuurtay ood samaysay laakiin oo gurigii aada dhistay shaygii aada samaysayna adiga iyo isaga shaqo iskumelihin bannaankaasku kaa yaalla oo waxaa la leeyahay shaygaani waa sancadii sancada adaa leh laakiin masnuucan la sameeyey magac kalow qaadanayaa adiga sancadaadaa lagu sameeyey laakiin luqad kastaa saas waa leedahay buu ku leeyahay ayb inamaa huwa alfaacilu walficlu walmafcuulu saddex baa jira marka faacil waa midka wax samaynayo falka walficlu waa falkii laftiisa walmafcuulu la sameeyihii waayo waa kii la sameeyey falficlu ficilka sifatuhu sifadiisa waay walmafcuulu kii la sameeyeyna hayruhu waay isaga heyrkiis waaye lianna gurigaan ninkii dhisay maaha isaga markaan aragnaba hadda masaajidkan sidan u dhisan ninkii dhisay waaye ma dhahayna masaajidkan farsamadiina isagay ku jirtaa ninka dhisay ay ku dhex jirtaa ayb markaa wuxuu leeyahay falficlu sifatuhu weeyaan walmafcuuluna gayruhu waaye wa bayaanu dalika kaa caddayntiisana fii qowlihi bay ku jirtaa maa ashhadtuhum khalqa asamaawaati waalardi walaa khalqa anfusihim walam yurid ma doonin alle bikhalqi samaawaati samaawaadka abuuritaankooda asamaawaati nafsahan samaawaadka laftooda ma doonin alle yani aayadda maxay leedahay maa ashhadtuhum goobjoog ugama aanan dhigin khalqa samaawaati samaawaadka abuuristooda goobjoog ugama dhigin yacnii markaan abuuraayey ilama joogin waayo kuwaan dadkan marka khalqa samaawaati markuu alla leeyahay hadda samaawaadka alle uma jeedo samaawaadkan hadda aan arkayno uma jeedo leanna samaawaadku waa makhluuqii ayaga khalqigiina waa wixii ilaahay samaynayey waay samayntii alle marka wuxuu leeyahay samaynteeda aan samaynayey samaawaadka iyaga ilama joogin kuwaan goobjoogna isagama aanan soo dhigin marka walam yurid ma uunan doonin alle bikhalqi samaawaatida aayadda uu ku sheegayo asamaawaati nafsaha samaawaadka muu jeedo waqad mayaza wuuna soocay ficla samaawaati samaawaadka samayntooda min asamaawaati waa ka soocay ilaa khalqi iyo samaawaat waa laysu idaafeeyeen waa inay laba kale yihiin dabcan leanna idaafada asal maxaa ku ah mudaafka iyo mudaaf ilayhi waa kala duwan yihiin khalqigii marka waa sifadii ama abuuristii ficilkii waay assamaawaatina waa mafcuulkii ku samaysmay ficilkaas waay inay labadoodu kala duwan yihiin isu idaafayntaaba daliil u ah leanna alslu waxaa weeyaan idaafadu mudaafka iyo mudaaf ileyga isku mid maaha hadday isku mid noqonayaanna waa in ta'wiil iyo la raadiyo ayb meesha marka sidaasu ka rabaa waqad mayaza wuxuu soocay ficla samaawaati ayuu min asamaawaati ka soocay wakadalika sidaadaas oo kale ficlu jumlati اlkhalqi khalqiga dhammaantiisaas wa qowluhu alla uu yidhi walaa khalqa anfusihim waqad mayaza wuxuu soocay alle alficla ficilkii iyo wanafsa waa kala soocay walam yusayir ficlahu khalqan ilaahay samayntiisu makhluuq kama dhigin marnaba isaga isaga samayntiisa asay tilmaan u tahay ee tilmaantiisa wax ku samaysmaan isaga ayb qaala abu cabdillaahi imaamu lbukhaari wuxuu yidhi wa ama alwasfu min asifati tilmaamitaanka iyo tilmaanta in la kala soocaa iyaguna falwasfu wasfigu inamaa huwa waxaa weeyaan qowlulqaa'ili qaa'ilka hadalka uu dhahayo xaysu yaquulu markuu dhahayo haadaakani rajulun waa nin dawiilun dheer wahaqiilun culus wajamiilun qurux badan waxadiidun bir ah yacnii adadag faduulu dhererka waاljamaalu quruxda wاlxiddatu adkaanta wاhiqalu culayska inamaa huwa sifatu rajuli ninkay tilmaan u yihiin wa qowlulqaa'ili ninkan hadalka ou dhahayay hada rajulun طawiilun wahaqiilunna waa wasfun waa tilmaamitaan waa la fahmayaa ila tahay hadal isku laalaab maayo maahan haddaada adigu laalaab ka dhiganin waa war iska mustaqiima ah qof markaad leedahay adigu waa dheer yahay waa gaaban yahay waa cad yahay shaqada aad ku jirto waa tilmaamitaan waxbaad tilmaamaysaa adiga wasfi baad samaynaysaa caddaanta iyo dherarka iyo culayskuna ninkay tilmaan u yihiin alwasfu min asifati in la kala sooco marka ayb waxaan oo dhan marka meelaha akhda'du ka timid waayuu leeyahay ayb waayo waqowlulqaa'ili uu yidhi wasfun wakadalika idaa qaala sidaasoo kale hadduu yidhaahdo allaahu alle raxiimun wallaahu caliimun wallaahu qadiirun haddii uu yidhaahdo waa wasfiyuu samaynaya isaga waa tilmaamay ilaahay buu tilmaamayaa faqowlulqaa'ili qaa'ilka warkiisa wasfun waa tilmaamitaan wa huwa cibaadatun inaad ilaahay tilmaantana ood ammaantana waa cibaado waaye ficilkaagii waaye marka waalraxmatu naxariista aad ku tilmaamayso alle waalcilmu iyo cilmiga iyo waalqudratu awoodda waalkibriyaau iyo waalquwatuna kullu haadihi sifaatuhu ilaahay bay tilmaamo u yihiin adiga addoon baa tahay waxaad leedahay ilaahay waa naxariistaa ilaahay waa sarreeyaa ilaahay waa awood badan yahay adiga warkaagaas waa tilmaamid tilmaamiddaasna hadda ilaahay baad ammaanaysaa oo cibaadad ku dhex jirtaa qudrada aad sheegaysid iyo raxmadda aada sheegaysid iyo saraynta aada sheegaysidna yaay tilmaan u tahayna allah subxaanahu wa tacaala waayahay meeshaana waxu uga baxay alwasfu waalmawsuuf ayb wa ama alkadibu min asidqi yacni been iyo run in la kala sooco maxaa kala soocaya been iyo run fa faqowlulqaa'ili qaa'ilka hadalkiisa uu dhahayo fulaanun hebel haahunaa meeshan buu joogaa wa huwa qaa'ibun ninkaasna uu maqan yahay fa huwa kadibun waa been falow kaana xaadiran haddii uu joogo laakiin ninka lakaana sidqan warkiisu run bou noqon lahaa waalkelimatu hadalkuna waaxidatun waa hal kelmad un waxa la sheegay cali waa joogaa unbaa la sheegay bis cali waa joogaabaa marna been noqonaysa marna run noqonaysa oo goormay run noqonaysaa hadduu joogo warkaaga iyo waaqica hadday isdaboolayaan waa run warkaagii iyo waaqica haddaysan isdaboolinna maxay noqonaysaa been been iyo run marka maxaa udhexeeya haddii lagu yidhaha macnaha udhexeeya macnaha wa ilaa hadalku beenna waa usuu badaa runna waa usuu badaa isaga lixaalihi yani hadalka lidaatihi hadalka haddaan isaga lidaatihi u feerino ee waxaa weeyaan isagu runna waa noqon karaa beenna wuu noqon karaa hadalka aan ka hadlaynana hadalka alle rasuulka maaha ogaada hadalku uu qof sheegaa uu khabarka ah yaxtamilu sidqa walkadib run iyo been wa ixtimaalaha runtaa iyo beentaasna maxaa udhexeeyo waxaa udhexeeyo macnaha waaqicaas hadduu daboolana waa run hadduu dabooli waayna waa been marka wuxuu leeyahay fulanun haahunaa markuu yidhaha wahuwa qaa'ibun fahuwa kadibun falow kaana xaadiran lakaana sidqan walkalimatu waaxidatun wainamaa saara sidqan run ayuu noqday iyo wakadiban been lixaalilmacnaa macnaha xaalkiisaa ka dhigay ayb walidaalika sidaas darteed لو أن rajulan نن haddii qaala uu yidhaahdo إن allaha alle رحيم waa naxariis waa naxariis badan yahay wayarxamu waa naxariistaa waa naxariisanaya wallaahu caliimun wayaclamu wallaahu qadiirun wayaqdiru wallaahu samiicun wayasmacu ayuu yidhi walam yakun mana ahaanin liqowlihi qowlkiisa macnan wax macno ah waa iska yidhi wax uu ka leeyahay ma oo masalan hadalkii buu yidhi aniga macnahan ma aaminsani buu leeyahay laakiin wallaahu qadiirun wallaahu caliimun wallaahu yaclamu buu leeyahay haddana marka yacnii ma intuu sidaa yidhaahdo ayuu haddana macnihiisii unan qabin wallaahu caliimun markuu leeyahay wax kalowba aaminsan sida muctasiladoo kale waxay leeyihiin caliimun bilaa cilmin ilaahay caliim waa la dhahaa laakiin wax cilmiya ma ku sifaynayna annaga cilmi ma leh caliimun bilaa cilmin raiimun raxmaanun bilaa raxmatin casiizun bilaa cizatin xakiimun bilaa xikmatin asmaada waa mujarad ay leeyihiin wax sifa ah oo laga fahmayaa ma leh ee ninkaas hadalkii uu yidhi macnihiisii hadduunan daboolaynin warkiisu run maaha ayb wallaahu caliimu hadduu sidaa yidhaha walam yakun liqowlihi macnanna uusa qowlkiisu wax macno kamaa wasafnaa fii sha'ni اlkadibi wasidqi sida aan kusoo sifaynay runta iyo beenta sha'nigooda lakaana qowluhu kadiban warkiis beenuu noqona wainamaa saara haada alqowlu hadalkaani wuxuu noqday cibaadatan cibaado iyo wadaacatan iyo daaco ayuu noqday lixaali lmacnaa buu ku noqona markaad leedahay wallaahu caliimun wallaahu qadiirun wayaqdiru wayaclamu marka aad leedahay run wuxuu kaa noqonayaa marka macnihiisa aada daboosho hadalkaaga iyo macnaha aad yacni warkan macnihiisu markay isdaboolaan ood macnaha u jeedid warkaagu waa run waana cibaado haddii kale runna maaha cibaadana ma noqonayo halkaana marka wuxuu uga baxay wa ama alkadibu min asidqi waxyaabahan dadkan hadda manaadiqada ama falaasifada waxaa laga yaabaa inay aaminsan yihiin caqli inuu ayaga ku dhammaado laakiin waa arkaysaan hadda alimaamu albukhaari mana muta'ahirna waxaas kuma ounan ahayn haddana maca dalika naqliga iyo nadarka labadaba sida uu ugu xoog badan yahay fiir ayb dadkan hadda yacnii waxbaan dara fiirinaynaa ama caqiiday waxbaan fiirfiirinaynaa dhahayaan oo fala falsafad ama mandiqi waxaa ku eegayo waxaanoo dhan yacnii wax badan ka garan maayaan qaala abu cabdillaahi imaamu lbukhaari wuxuu yidhi waihtalafa annaasu dadkii waxay isku khilaafeen fi lfaacili walmafcuuli faacilki iyo mafcuulki waalficli iyo ficilkii faqaalat alqadariyatu qadariyadu waxay tihi alafaaciilu afcaasha kulluhaa dhammaantood min albashari basharkay ka ahaadeen ficil oo dhan basharkaa samaysanaya shaqana ilaahay kuma laha khalqiga xataa ma laha ayb laysat min allaahi ilaahay xaggiisa ma ka ahaanin wa qaalat iljabriyatu jabriyaduna waxay yidhahdeen waa kuwa cagsigooda hadda qadariyada iyagu waxay leeyiin alcabdu yakhluqu ficla nafsihi ilaahay marka ficilada dadku ay samaynayaan ma abuuro bay leeyihiin wa qaalat iljabriyatu cagsigooda kuwa oo jabriyaduna waxay dhaheen alafaaciilu kulluhaa min allah afcaashoo dhan ilaahay ayaa iska wada leh kulli iyagana marka maxaynan kala saarin ficilka alle khalqiguu ku leeyahay laakiin samaynta adaa iska leh ficilkaaga walidaalika adaa lagu qisaasayaa haddaad qof disho adaa lagu naarayaa haddaad ficil xun samayso ficilka adaa faacilka ah adaa tilmaan lagaaga dhigayaa anta saajidun raakicun qaari'un adaa lagu dhahayaa ee ilaahay raakic saajid qaari' lama dhahayo laakiin ilaahay khaaliq buu ka wataa ficilkaaga adiga khalqigou alla ku leeyahaynu abuuray laakiin yaa ficilkan samaynaya adaa samaynaya ficilka walidaalika adaa tilmaan lagaaga dhigaya ilaahay tilmaan looga dhigi maayo jabriyadu waxaasoo dhan intay isku dareen bay yidhaahdeen allah abuuray isagaana tilmaan looga dhiga walidaalika da meeshay ka dhumeen waaye ay leeyihiin alcabdu rabbun warabu cabdun layta shicrii man ilmukallafu futuuxaat lmakiya ibnu carabi iyo waxaasuu sheegi jireen oo ilaa markii dambe ay yidhaahdeen dadka iyo yani ilaahay ashyaadoo dhan ayuu dhex galay oo yani itaxada maca kuli eh, fi kulli shayin oo caqiidadan marka alxuluul walitixaad iyo waxyaabahaas marka ay aad u bateen tana aasaas u ah asalkiina markii dambeed iyaga laftoodii baa waxay noqdeen kan ugu xunna waxaa weeyaan xuluulka ugu xunna waxaa weeyaan midka caamka ah oo aan midna la reebaynin oo la dhahayo wax kastuu ilaahay ku dhex jiraa kan ugu xun kaas waa ah xataa waa caqiido ka fool xun caqiidada nasaarada leanna nasaarada iyada iyaga xuluulkooda iyo falgalka ay sheegayaan waxaa weeyaan saddex oo yacni ciisa waxay leeyihiin qaybna ilaa ilaahnima uga jirto qeybna bani aadam buu ka yahay laahuudka iyo naasuudka iyagu marka meeshaas unbay galeen laakiin kuwan kale nimankan xuluuliyiinta ah waxaa weeyaan iyaga wax kastaba waxay leeyihin halkaas rabbi baa ku dhex jiro ilaa marka dambe qaarkood ay ku shicirayaan wamalkalbu waalkhinziiru ilaa ilaahunaa bay dhaheen iyagoo ka fiirinaya allah ku dhex jiray leeyihiin mar hadday iyagu sidaas ictiqaadiyeen wax kasta ilaaha samaynaya qabaan marka hadalka marka la yidhaha kalaamullaahi maxaa la dhahaa marka la dhahayna iyagu waxay bay yidhaahdeen kuwa qulaada oo jabriyada waxay yidhaahdeen kullu kalaam wuxuu yidhi kullu kalaami lbariyati kalaamuhu sawaaءun calaynaa nahruhu wa nidaamuhu khalqiga hadalka uu ku hadlayo dhan waa hadalka ilaahay bay yidhaahdeen waana isku mid gabay iyo geeraar labadaba hadalka ay dadka ku hadlayaane nahrigaa iyo midka gabaygaaba kulli ilaahay baa hadlaayay waxaasina haddaan sidaan hadda bukhaari wax u kala cadaynaya loo kala cadaynin waxaun baa lagu dhacayaa marka adiga soo maqlaysid mararka qaar waxyaabo ku yaallo yacnii kutubaha qaar ku dhigan oo aad aada ula yaabayso isleeda war waxaan qof muslima say uga soo baxeen uu leeyahay malaktu ardullahi sharqan ardallaahi sharqan wagarban wain shi'tu afnaytu lanaama bilaxdatin waxa uu daldalayo ama uu leeyahay yacnii waamri amrullaahi in qultu kun yakun waxaasoo dhan waxay ku dhisan yihiin xuluulkan haddaad ka daba tagto wuxuu ku leeyahay weligu hadduu darajo weyn uu gaaro wuxuu ku hadlayaa lisaanu luluuhiya ish maca lisaanu luluuhiya ku hadlaa maxaa laga wadaa yacnii ilaahay baa dhex galay wax ka dhex hadlaaya isaga waxa hadlaa maba ahanba waaba ilaahu ku leeyahay baab hadhow marka wuxuu gelayaa tashadux iyo maba la dembaabuu ku leeyahay qofkan wuxuu rabuu sheegayaa waxaan adiga unbaasaan u maqlaaya ma ahane ee wax hadlaya waa ilaahay baa ka dhex hadlaya ilaahayna de isagu wax takaaliif ilaahay ma saarna marka uu leeyahay takaaliiftii oo dhana yacni wuu ka baxay qofkan ma tukanayo salaad ma soomaayo wax ka xaj ma aadayo wax ka xaaraana ma leh war maxaa dhacay may darajow gaare darajow gaaray macnaheeda takaaliiftii waa ka dhacday macnaha laga wadaa waxay tahay de ulu isaga iyo waxaa isla falgaleen ilaahay markaasuu ilaah noqday oo unbay noqonaysaa hadalkiisa waxa ka baxayo meesha saas un weeyaan caqiide qof qaato caqiide ka xun oo ka liidatana taas ma leh male ayb waxyaabahan annaga usuushoodan un sheegaynaa maahane ee qofku isagu wixii uu kusoo barbaaray waa la fiicnaa karaan laakiin innaga cilmi waayo waxaan ka hadlayna qof wuxuu ku barbaaray iyo ummado waxay iyagu qabaan ma gelayna ayb marka taasu wuxuu yidhi waqaalat iljabriyatu alaa faaciilu kulluhaa min allahi ayay dhaheen waqaalat iljahmiyatu jahmiyaduna waxay yidhaahdeen alficlu wاlmafcuulu waaxidun ficilka iyo mafcuulku waa hal waa isku mid alficlu wاlmafcuulu waaxidun baababkaas marka qadar qadar eh, yani baabulqadar iyo laga hadlayana ashaaciradu sidaanay qabaan iyaga laftooda lidalika qaaluu waxay yidhaahdeen likun saas darteed bay kun waxay u yidhaahdeen makhluuqun makhluuq waayay dheheen kunta walidalika alqur'aanu makhluuq iyo meeshaasay ka timid wa qaala ahlulcilmi ahlucilmigu waxay yidhaahdeen attakhliiqu ahlucilmigana saanay u kala saareen altakhliiqu abuuritaanka ficlullaahi ilaahay ficilkiisa waay wa afaaciiluna annaga ficilladeenana makhluuqatun weeyaan mid la abuuray oo alla abuuray afcaasheenna annaga alla waa ka baxsan tahay sifo isaga uma aha afcaasheenna waa makhluuq ilaahayna isaga afcaashiisuu leeyahay nacam ayb ficilka alle makhluuq maaha innaga laakiin afcaasheenna waa makhluuq liqowlihi tacaala waasiruu qowlakum aw ijharuu bihi inahu caliimun bidaati suduur alaa yaclamu man khalaqa yacnii asira waljahra min alqowli ee alla uu abuurayoo hadalka kor loo qaado hoos loo dhigay iyo miyuunan ogeyn alle isagaa ile abuuray wa yuqaalu waxaa la dhahayaa liman zacama qofkii ku andacoodo annii laa aquulu lqur'aana anigu ma dhahayo qur'aanku maktuubun fi lmusxafi yeah ha fa ficlullaahi ilaahay ficilkiisa sifatullaahi ilaahay sifadiisa waaye walmafcuulu mafcuulkuna hayruhu ilaahay kayrkiis weeyaan min alkhalqi oo makhluuqiisa ka mid ah khalqiguu ka mid yahay wa yuqaalu waxaa la dhahayaa liman zacama qofkii sheegto anii oo yidhaahdo ku andacoodo anii laa aquulu anigu ma dhahayo alqur'aanu qur'aanka maktuubun waxaa lagu qoray fi lmusxafi musxafkaa lagu qoray anu sidaa ma dhahayo qofkii yidhaah walaakin aquulu anigu waxaan dhahayaa alqur'aanu qur'aanka bicaynihi isaga cayntiisaa filmusxafi ugu yaallo musxafka ku sugan haddana laba mas'alo kala saarayaa haddii lagu yidhaha musxafkan maxaa ku qoran waxaad leedahay musxafka qur-aankii ilaahay baa lagu qoray musxafka waa sida toosan qur-aankii ilaahay baa lagu qoray musxafka qofka marka hadduu taa diido uu yidhaha anigu saa ma dhahaya waxaan dhahayaa kalaamkii alla nafsadiisa cayntiisiyaa ku aal musxafka ku taalla oo musxafka dhexdiisa ku sugan ayaan dhahayaa leanna shaygu wuxuu yeelan karaa dhowr wujuud wujuud oo wuxuu yeelan karaa cayni ah wujuud oo dihni ah buu yeelan karaa maalan wujuudka caynigaa aan soo dhoweeyo si loo fahmo maalan qur-aanka waxaa ku taalla asmaa fircawn qur-aanka waa ku yaallaa soo maha qaaruunaa ku yaallo haamaanaa ku yaallo muusa ayaa ku yaallo magacyadaas meeshaasay ku yaallaan acyaantoodii maa dhex fadhiso marka musxafka iyaga cayntoodii miyaa dhex fadhiso mase dikrigooda iyo waxaa dhex yaallo iyo yacnii eh, dikrigooda waay wax meesha dhex yaallaan soo ma fahmaysa marka kala caynu kalaamillaahi sifo ilaahay leeyahay kalaamullaahi caynteeda yacni musxafkii ma dhex taallo waxa dhex yaalla laakiin musxafkii qur oo kalaamullaahi ahaa oo la qoraya musxafka lagu qoray waa taa marka in la fahmo waay labadaas taasuu marka rabaa inuu faahfaahiyo adiga maalan yani kownuka qur-aanku ou muusa uu sheegaya macnaheedu marka maahan yacnii cayntii haddaad saa u taabato inaad muuse taabanaysa maahan nacam markaa wuxuu yidhi waxaa la dhahayaa yalzamuka waxaa kugu laasimaya an taquula inaad tidhaahdid ina man dakara allahu qofkau alla ku sheegay fi lqur'aani qur'aanka oo min aljinni iyo walnsi waalmalaa'ikati waalmadaa-ini magaalooyinka wamakata waalmadiina wagayrihimaa iyo keyrkood waibliisa wafircawna wahaamaana wajunuudihimaa waaljannati waannaari kuwaasoo dhan oo qur-aanka ku jiro caayantuhum biacyaanihim waaba arkayba aniga inaad tiraahdid baa kugu laasimayso haddaad tiraa kalaamullaahi cayntiisii sifadii alle caynteeda ayaa musxafka dhex taalla haddaad tiraahdid ee waxaa kugu laasimaya waayaha inaad tiraa nebiyullaahi muusa cayntiisii baan arkay qur-aankan ku dhex arkay inaad tiraahdaa laasimaysa ila haddaad tiraa yani cayntiibaa halkan joogto cayntii waa isagiiba meeshaan taagan waay marka nebiyullaahi muusa ayuu taagan fircawn oo halkan taagan qur-aankii ma dhex taagno musxafkii ma dhex taagno haddii marka aad aadan dhihin qur-aankoo aanka lagu qoray musxafka waa lagu qoray haddaadan dhihin intaa marka waxau rabaa maktuubku inuu shee yacnii inuu kala saaro maktuubka iyo kitaabada hadhow marka kitaabadan iyo warqadan iyo waxaan meesha ku yaallo waa masnuuc waa la sameeyey laakiin shayga lagu qoray waa muxuu ahaa kalaamu llahi tacaala kalaamka allana ilaahay buu sifo u yahay nacam cayntiisii halkan ma dhex taallo ayb caynta markaad hayaa loo qaadanin in laga wado wax kalea ku yaallo kalaamullahi kuma yaalla lama dhihin meesha nacam ayb ee shaygaa wuxuu leeyahay wujuud cayni ah iyo wujuud dihni ah iyuu leeyahay nacam marka wujuudkiisii sifadii allo cayni sifadii alla adimaba arki kartidba nacam lanna ilaahay muxuu leeyay laa tudrikuhu labsaaru wahuwa yudriku labsaar wahuwa latiifu lkhabiir ilaahay innaga alla ma arkayno sifada allana alla iyo sifadiisu ma kala qaadna marka haddaad tidhaahdid allah markaad halkan ku aragto ilaahay baanba ujeedaa aniga maaha macnaheedu nacam sida aduu ilaahay ma ku arkaysid sidaas nacam laakiin allah magaciisii baa lagu qoray musxafkii saas waay nacam waayahay marka wuxuu yidhi waxaa ka laasimaya inaad tiraa marka acyaantaa qur-aanka lagu sheega caayantuhum biacyaanihim fi lmusxafi inaad tiraahdid lianna fircawna fircawn maktuubun fiihi waa lagu qoray kamaa ana alqur'aana sida qur'aanka oo kalaamka alla ah maktuubun isna musxafkii loogu qoray oo kalaa fircawnna loogu qoray wayalzamuhu waxaa ku laasimaya akharu min hada kan wax ka badanba xiina yaquulu marku dhahayo allaahu fi lmusxafi alla musxafkuu ku dhex jiraa halla musxafku ku dhex jiraa sax ma aha ilaahay baa-inun eh, yani min khalqihi calaa carshi istawa musxafka kuma dhex jiro kownuhu magaciisa meesha uu ku qoran yahay maahan in isagu meeshaas uu dhex yaallo ayb wa haadaa amrun bayinun marka arrin cad waayuu le liannaka adiga tadacu yaddaka gacantaadaad saaraysaa calaa hadihi alaxrufi xuruufahan wa taraahaa bicaynika ishaadaad ku arkaysaa allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu اlqayuum falaa yashuku caaqilun caaqil ku shakin maayo biana allaha tacaala alla huwa almacbuudu kan la caabudayo inuu yahay wa qowluhu allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu lqayuumna huwa qur'aanun inuu yahay wakadalika sidaadaas jamiicu lqur'aani qur'aanka dhammaantiina huwa qowluhu waa waalqowlu hadalkana sifatu lqaa'ili axadka yidhi ayuu tilmaan u yahay markay maadaama ilaahay qur-aanku isagu ku qowlay isaguu sifo u noqonaya waalqur'aanu qur'aankuna walqaa'ilu de qaa'ilkuna mawsuufun bihi waa lagu sifaynayaa ayb falqur'aanu qur'aanku qowlullaahi caza wajalla ilaahay hadalkiisii waay walqiraa'atu qiraa'ada walkitaabatu qoridda walxifdu xifdiga lilqur'aani la xifdinaayo huwa ficlu lkhalqi khalqiga ficilkooda waay xifdinta qoritaanka qiraa'adu dadka ficilkooda waay maxay qorayaan maxay xifdinayaan maxay aqrinayaanna lilqur'aani buu yiri qur-aankaasna muxuu yahay min allaahi buu ka yimid sifa alla leeyahay faqra-uu alla wuxuu yidhi faqra-uu aqriya idinku maa tayasara minhu waxa qur-aanka idinka fududaado wa qowluhu faqra-uu maa tayasara min alqur'aani waalqiraa'atu ficlu lkhalqi qiraa'ada khalqiga ficilkooda waay wahuwa daacat llahi ilaahay daacadiisa waa waa cibaado waalqur'aanuna laysa huwa bitaacatin qur-aanka isagu daaco ma aha ee akrinta ayaa daaco ah adigu qur-aanka waxaa lagugu addoonsaday inaad akriso laakiin qur-aanka isaga muxuu yahay sife ilaahay waa isaga isagu waa daaco lama dhihi kara ma la fahmaya meeshaan ayb waayahay wاlqur'aanu laysa huwa biطaacatin inamaa huwa almru biطaacati qur-aanku waxaa weeyaan is-amrid ayaa ku sugan daacada lays amro waay wadaliiluhu qowluhu tacaala weeyaan waqur'aana faraqnaahu litaqra'ahu calى اnnaasi calىa mukhin waqaala in aladiina yatluuna kitaab allahi walaqad yasarna alqur'ana lidikri fahal min mudakir qala xadaثna abu nucaym qala xadaثna زuhayr can abi isxaaq anahu samca rajula sأla اlأswada fahal min mudakirin ow mudakir faqala samictu cabdاllahi yaqra'uha mudakir waqala samictu nabiya sal ly slam yaqra'uha fahal min mudakir daalan daal yani qala xadaثna xfs bn cmar qala xadaثna shucbaة can abi isxaaqa can اlأswad can cabdillaahi qala kana rasuulu lahi sal l slam yaqra'u fahal min mudakir qala xadaثna cabdanu qala akhbaranii abi can shucbata bihada qala xadaثna khalid bnu yaziid qala xadaثna israa'iil can abi isxaaqa bihada qala xadaثna nasr bnu caliyi qala xadaثna abu axmed can sufyaana can abi isxaaqa bihada qala abu cabdillaahi waqala allahu caza wajala alla wuxuu yidhi balliq maa unzila ilayka min rabbika fadalika kulluhu mima umira bihi waxaasoo dhan waa wixii la amray nebiga sal ll slam walidalika qaala saa darteed alla wuxuu yidhi wa aqiimu salaata wasalaatu bijumlatihaa salaada dhammaanteed daacatun lilaahi waayo daaco ilaahay la adeecayo wa qiraa'atu lqur'aani qur-aanka akrintiisuna min jumlati salaati buu ka mid yahay wasalaatu salaaduna daacatullaahi waay wاlmru amarka bisalaati in la tukada lays amrayna qur'aanun waa qur-aan ila adiga hadda fiiri inaad salaad tukato xagee lagugu amrayna qur-aanka wa aqiimu salaata lagugu amray wa aqiimu salaatadaas waa hadalkii ilaahay soo maaha salaadiina maxay noqonaysaa ood oogeysa marka waa daaco ilaahay adi ficilkaagii marka qur-aankii waxaa lagaaga dalbaday inaad salaada tukato salaada tukashadeedana adiga ficilkaagii qur-aankii lagaaga dalbado lagugu amrayna waa kalaamkii rabbi waayo waa sifo ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala wahuwa maktuubun fi lmasaaxifi baa lagu qoray maxfuudun fi suduuri laabaha lagu xifdiyey maqru'un cala lisaani carabkaa lagu akriyaa waalqiraa'atu qiraa'ada iyo walxifdu walkitaabatuna makhluuqun weeyaan wamaa waxa quri'a la akhriyey waxufida la xifdiyey wakutiba la qorayna laysa bimakhluuqin kuwaa makhluuq maaha wixii la xifdiyey la akhriyey la qoray waa qur-aan waayo qur-aankuna waa kalaamullaahi baan dhahnay aqrinta iyo xifdinta iyo qoritaankuna waa ficlu aad buu masalada marka aad buu u caddeeyey wa min addaliili calayhi kaa tusayo waxyaabaha tusaya waxaa ka mid a ah, ana annaasa dadka yaktubuuna waxay qorayaan allah ayay qorayaan wayaxfaduunahu waa xifdinayaan wayadcuunahu waa baryayaan yaa allah bay dhahayaan faadducaau ducada waalxifdu xifdiga waalkitaabatu iyo qoriddaasi min annaasi dadkay ka ahaadeen yaa allah markaad leedahay adiga ay kaa ahaatay baryadaas allah markaad magacaas baratood xifdiso xifdiga adigiibuu kaa ahaaday markaad qorto allah aada warqad ku qorto qoraalkaas adiga xaggaaguu ka ahaaday waa makhluuqun kuwaas waa makhluuq walaa shaka fiihi shaki ma leh waalkhaaliqu khaaliquna allaahu waa alle bisifatihi maca sifatihi lala allaahu tacaalaa tacaala maca sifaatihi makhluuq maaha isaga marka axadkaad u yeerayso waa allihii ku abuuray magacaysa axadkaad xifdisay waa allaha khaaliqa ah adiga xifdintaada iyo yeeridaaduna waa makhluuq ayb marka masaa-ishan siyaalkaas faraha badan buu uga hadlay ayb waxyaabahan marka uu halkan uga hadlayna waxyaabo aad marka siyaabo fiican usoo koobay waayo aada daruurina u ah fahamkooda wax badanna ay ku xiran yihiin ayb halkaan ha eh, joogo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed